الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد درسigeenani waa kii shanaad oo ka mid a risaaladii khud caqiidataka min alkitaabi wasunnati asaxiixati waxaynu soo gaarnay halka musanifku uu yidhi shuruudu qabuuli lcamali shuruudu qabuuli lcamali camalka aqbalidiisa shuruuda ay leedahay camalku waa maxay cibaadada qofku uu sameeyo oo ilaahay uu ku caabudayo cibaadadaas aqbalka ilaahay uu ka aqbalayaa shuruud bay leedahay camal baad samaysay ilaahay baad caabuday salaad baad tukatay waad soontay xaj baad aaday zakaad la baxday qur-aan baad baratay kitaab baad akhriday cibaadooyinka noocaas oo aad samaynaysid in ilaahay uu kaa aqbalaayo shuruud bay leedahay shuruudeedu marka maxay tahay shuruudu qabuuli alcamali qabuul qaafka waa la kordhigayo qubuul ma aha qabuul weeye qabuul shuruudu qabuuli alcamali shuruuda camalka lagu aqbalo camalka aqbalidiisa shuruudeeda su-aasha saddex iyo tobnaad maa hiya maxay tahay shuruudu qubuul sooma jeeda qaafka waa godan yahay iska tirtira qa ka dhigta qaafka kordhiga shuruudu qabuuli weeye qabuuli qaafku waa ka hordhigan yahay shuruudu qabuuli alcamali maa hiya maxay tahay shuruudu qabuuli alcamali camalka aqbalidiisa shuruudda u taalaaya maxay tahay jawaab shuruudu qabuuli alcamali camalka aqbalidiisa shuruudeedu cindallaahi ilaahay agtiisa shuruud ugu oo lagu aqbalo halaatatun saddex shardi weeye camalka ilaahay markuu aqbalaya camalkana waxa loola jeeda waa sheegno waa cibaadada cibaadada ilaahay wuxuu ku aqbalaa saddex shardi kow al-iimaanu in la rumeeyo billaahi ilaahay iyo wa tawxiiduhu ilaahay cibaadada in loo kartiro loo loo gooni yeelo oo loo gooni yeelo qodobkaasi waa qodobka koowaad al iimaanu rumayn billaahi ilaahay la rumeeyo iyo wa tawxiiduhu keliyeelidiisa ilahay cibaadada loo kala yeelo qaala allaahu alla wuxuu yidhi tacaalaa sarreeye ina aladiina kuwa aamanuu xaqa rumeeyey waa alla iyo rasuulkiisa iyo wax kastoo ay tahay in la rumeeyee oo wa camiluu sameeyey assaalixaati acmaal wan wanaagsan kaanat lahum ayaga waxaa u sugnaato u ahaanaysa janna jannaatul-firdowsi firdows jannooyinkeeda iyo beeraheeda nusulan martiqaad iyo meel ay degaan ilaahay abaalkooda wuxuu ka dhigayaa u fiirso ina aladiina aamanuu horta iimaan baa laga helay ilaahay bay rumaysan yihiin rasuulkay rumaysan yihiin aakhiray rumaysan yihiin wax kastooy tahay in la rumeeyay rumaysan yihiin wa camilu saalixaati camal wanaagsanna way la yimaadeenoo camal hagaagsan bay la yimaadeen intaa markay adduunka la yimaadeen aakhiro aboolkoodu wuxuu noqonayaa jannaatulfirdowsi nusula jannaatulfirdows jannatun oo hal xaba ah waa beer markay badan yihiina jannaat baa loo yaqaanaa beero iyo aseedooyin beeraha firdowso jannadeeda ku dhex yaalla oo waaweyn beerahaasaa waxaa looga dhigayaa nusulan martiqaad nusulku waa martiqaadka qofka aad jeceshahay meeshaad ku martiqaadid ina aladiina kuwa aamanuu xaqa rumeeyey xaqa la rumeynaya waa maxay waa wax kastoo ay muhim tahay in la rumeeyo wa camiluu sameeyey asaalixaati acmaal wan wanaagsan oo sax ah kaanat lahum ayaga waxa u ahaanaysa jannaatul firdowsi firdowso beeraheeda iyo aseedooyinkeeda ayaa waxay u noqonaysaa nusulan martiqaad iyo meel lagu martiqaado iyo degaan wa qaala rasuulullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama nin buu la hadlayey wuxuu ku yidhi qul waxaad dhahdaa aamantu waan rumeeyey billaahi ilaahi baan rumeeyey waa towxiidkii humma istaqim haddana ku toosnow camalkaasoo sheegashada aad sheegatay inaad ilaahay rumaysan tahay dhaqankeeda la imow marka u fiirso waa iimaan iyo camal aamantu billaahi ilaahay baan rumeeyey waa iimaankii uma istaqimna waa maxay waa camalkii iimaankan ka dhalanayay salaadaa ka mid a soonkaa ka mid a sadaqadaa ka mid a sakadaa ka mid a qaraabadoo la xiriiriyaa ka mid a qur-aankoo la bartaa ka mid a kitaabta diinigaho la akhristaa ka mid a niyada wanaagsan baa ka mid a waa camalkii uma istaqim toosno maxaad ku toosnaanaysaa hadalkii aad tiri aamantu billaahi ilaahay baan rumeeyey qof ku toosan noqo xaggana ha uga leexan xaggana ha uga leexan qul waxaad dhahdaa aamantu waan rumeeyey billaahi ilaah uma istaqim haddana ku toosnowoo iimaankii aad sheegatay camalkiisii la imow rawaahu muslim qodobka koowaad marka muxuu noqday oo ilaahay wax ku aqbalo al-iimaanu billaahi wa tawxiiduhu waa kow qodobka labaad waxaa weeye al ikhlaasu waa daacadnimo ha barax yeelid ilaahay cibaadada in loo barax tiro keligii aan cid kale wax loogu darin baraxa waxaa la yidhahdaa biyo iyo caana marka la isku daro baa waxaa la yidhahdaa waa barax barax caano iyo biyaa la isku dara maalan marka ilaahay ma ogola in cibaadadiisa cid kale loogu daro wax loogu barxo keligii in la caabudu raba marka al ilaahay cibaadada in loo goniyeelo wayo loo barax tiro ikhlaas marka waa maxay waxaa la yidhi wa huwa ikhlaasku alcamalu waa in la camal faloo la cibaadaysto lillaahi ilaahi darti loo cibaadaysto min hayri riyaa'in istustus la'aan ayadoon cidna istusaynin walaa sumcatin cid ismaqashiin la'aan adoon cidna ismaqashiinaynin qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ilaa liyacbuduu inay caabudaan maahe wax kale uma abuuran allaaha alle mukhlisiina ayagoo u baraxtiraya oo u gooni yeelaya lahu alle addiina diinka addiina diinka waa maxay cibaadada ilahay u baraxtiraya halkaa waxaad ogaatay shardiga labaad waxa weeye waa alikhlaas ikhlaas waa maxay waa daacadnimo iyo dar ilaah daacadnimo iyo dar ilaahi waa maxay u fiirso wa huwa alcamalu lilaahi ilaahay dartii inaad u camalfashid falku waa maxay cibaadada aad cibaadaysanaysid wanaagga aad qabanaysid dar ilahi waa ina kaa noqoto hadda kitaab baad dhegaysanaysaan soo maa maxaad u dhegaysan dar ilaahi waad akrin maxaad u akrin dar ilaahi waa fahamteen soo maa waad tukanaysaa yaad u tukan dar ilaah waad soontay yaad u sooman tahay dar ilaah waad xijaaban tahay yaad u xijaaban tahay dar ilaah yaan macallin ku cayrin iyo yaan hooya ku arkan iyo midna ma ah dar ilaah xajkaad u socotaa yaad yaad xajinaysaa dar ilaah ma la fahma wa huwa alcamalu waa in la camal faloo la cibaadaysto lilaahi ilaahi darti loo cibaadaysto min hayri riyaain waa maxay riyaha waxaa la yidhahdaa alru'ya laga keeno waa aragti marka dad baa waxay samaynayaan halkaasuu fadhiisanaya haduu doono halkaasuu qur-aan akhrin markaasuu maya wuu tukan hadduu doono halkaasuu istaagay markaasuu tukaasuu isu kala bixbixinaayo suu jilbaha u haysto suu samico lah u leeyahay suu u istaagayo indhaha isugu haysto dadku wuxuu tusinayaa inuu yahay qof fiican marka wuxuu rabaa in la ammaano ma la fahma ficil buu samaynayaa tukasho qur-aan akhris sadaqa uu la baxayo hadduu doono kitaab u akhrinayo hadduu doono kitaab uu dhegaysanayo hadduu doono kitaabu ka baxayo ficil buu samaynayaa wuxuu rabaa ficilkan wuxuu uu samaynayo inay dadku arkaan markay arkaanna inay ku ammaanaan alle hebel waa fiican yah kitaabta wuu yaqaanaa kitaabta wuu akhriyaa hebel way xijaaban tahay hebel wuu soomaa in dadku ku ammaanaan buu rabaa wax macnaa ma leh eber waay waxba laga aqbali maayo waa inaad waxaan u samaynaysay dar ilaah aragtida dadka waa inaadan fiirsan sumcadu waa maxay waxbuu ku hadlayaa hadalkiibuu dadka maqashinaya markaasuu qurxinayaa samci soo maqal maaha samiic basiir soo mayna soo malin samci waa maqal wuxuu marka dadka u maqashiinayaa inta la maqlay in la yihahdo allo muxuu cod quruxsan yahy qur-aanka suu akriya ma aragta kitaabka suu akriya soomaad arag ha xadiista suu hebel u akriya soomaad arag waxaa hebel soomaad arkayna suu maanta u hadlahayey wax noocaasu rabaa marka inta la maqla dadku ay maqlaan waxa uu sheegayo inay ku ammaanaan bu raba lama rabo min hayri riyaa'in in ayagoon aan samaynaynin istustus walaa sumcatin ismaqashiin dadkaa ismaqashiinaysa midna ma ah ilaahay darti yaad u dhegaysan dalaalle kitaabka waa diyaarsan yaad u diyaarsanaysaa ilahay dartii ma fahamte inaad adiguna jahliga kaga baxdid iyo aqoon darrada ummadda islaamkana aad u faa'iidaysid adiguna aad ku dhaqantid bes laakiin haddaa is leedahay koox kalaa dagaalkaala dhexeeya guruubiyaad hadda tihiin soo maa koox baa ardada u qaybsamaan abubakar cumar khadiijo cali cuhmaan ardadaa qaybahaas leh haddaad is leedahay aleleh kuwaas wayse kaa rayn berri su-aalo waxa wey bir ow dhiib waxa weeye ad waxaad ku xisaabtamaysa inaad wax isweydiisaan oo wax kororsataan oo tartan idinka dhexeeya waa sharaf laakiin waxaa la rabaa mar walba qasadkaagu ilahay dartii waxu bara inuu yahay dar ilaah wa huwa ikhlaasku alcamalu waa camalfal lilahi ilaahay dartii loo camalfalo min hayri riyaa'in istusus la-aan walaa sumcatin ismaqashiin la-aan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ilaa liyacbuduu inay caabudaan ma ahe wax kalow uma abuuran allaaha alle mukhlisiina xaale ay yihiin kuwo u baraxtiraya lahu alle addiina diinta iyo cibaadadaba ilahay dartii baad u cibaadaysanaysaa shardiga waa shardiga labaad muxuu yahay al shardiga saddexaad almuwaafaqatu waxa aad samaynaysid inuu waafaqo weeye limaa wixii jaa'a uu la yimid bihi asaga alrasuulu rasuulku sala allahu alayh wasalam cibaadadan aad samaynaysid waa inay waafaqsan tahay diintii nebi maxamed uu la yimid sal alla aleyh wasalam qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi sarreeye wamaa wixii aataakum uu idinla yimaado alrasuulu rasuulku ama uu idin siiyo fakhuduuhu qaata wamaa wixii nahaakum uu idinka reeba canhu xaggiisana fantahuu ka hara aayaddaani waxay sheegtay wax allaale wixii nebi maxamed inoola yimid inaynu qaadanno diin ah wixii nebigu uu inaga reebayna inaynu ka harno wuxuu nebigu ku amray waad la imaan waxaad ka awoodid wuxuu kaa reebayna kulligii waad ka haraysaa marka shardiga saddexaad waxaa weeye waa almuwaafaqa muwaafaqa maxaad ula jeedaa cibaadada aad samaynaysid nebi maxamed si uu cibaadaysan jira waa inay waafaqto maalan salaada subax wakhtiga la tukada haddaad tirahdo anigu ma tukanaayo goormaad tukanaysaa aniga salaada subax saddex saac markay taan tukanaya wakhti kale ma rabo mana yeelayo oor miyaad may waa soo jeedaa waxaa lagu leeyahy laga aqbali maa cudurdaarba haddaadan lahayn saddex saac baan ka dhiganhayaa dhaqankaa nebigu ma lahayn salla lyi wasalam maa lagaa yeelaayo salaaddii baa tiri waa tukanahaya qibladaa loo tukan jiray markaasaa tiri aniga qiblada ma rabo xaggee rabtaa meesha qoraxdu ka soo baxdo aan u tukanahayaabaad tiri weliba xaggaan kasii aadahaya koonfur baan aadayaabaad tiri ma lagaa yeelaya maxaa dhacay nebi maxamed saa uma tukan jirin sal alla alayhi wasalam ma la fahmo qodobkaa qur-aankii baan baranahayaabaa tiri qur-aankii baan baranayaa markaa tiri baad waxaad akhrisataa axaadiis khud caqiidataka inta la soo baxdaa tiri qur-aankaan baranaha war hadda khud caqiidataka kitaab qur-aana ma aha taa nin baa qoray caadi ah kitaabka ilaahay ma aha marka ma lagaa aqbalayo nebi maxamed wuxuu samayn jiray sala allahu calayhi wasalama haddaadan samaynin salaadda suu u tukan jiray waa inaad u tukatid soonka siduu u soomi jiray waa inaad u soontid cibaadada suu u cibaadaysan jiray waa inaad u cibaadaysatid haddii aad tidhaahdid nebiga aniga hawshiisa waxba igama gelin may ma soconayso almuwaafaqa waa inaad waafaqdid yaad waafaqaysaa cibaadada aad samaynaysaa nebiga ku waafaqaysaa sal lla alay wasalam waa inaad ku raacdo kaga dambaysa almuwaafaqatu waa inaad waafaqdid waafaqid weeye limaa shay a la waafaqo jaa'a uu la yimid bihi asagaba alrasuulu rasuulku sala allahu aleyhi wasalama qaala allahu tacala alla wuxuu yidhi wamaa wixii aataakum uu idinla yimaado alrasuulu rasuulku fakhuduuhu qaata wamaa wixii nahaakum uu idinka reeba canhu xaggiisana fantahu ka hara wa qaala sala allahu caleyhi wasalama rasuulku wuxuu yidhi man ruuxii camila sameeya camalan camal iyo cibaado alxamdulilah camal iyo cibaado camalkaasoo laysa uusan ahayn calayhi dushiisa miduu ku sugan yahay amrunaa diinkeennu fa huwa amarkaa uu la yimid raddun waa lagu celinayaa ay marduudun waa lagu celin ay marduudun waxaa laga wadaa horaan usoo marra hayru maqbuulin ma laga aqbalayo qofkii yidhaahda waan cibaadaysan cibaadaduu cibaadaysanayaana laysa calayhi amruna diintii nebi moxamed aysan ku dul sugnayn cibaadadiisaas marduud wey waxba laga aqbali maayo ma la fahmo haddaa tiraa hameenkii baan soomaya maalinkana waa afuraya ka war ma maalinkii baa la soomamise hameenkii yaah bisha rabadaan markii la gaara haddaad tiraa anugu labi iyo tobanka hameenka wax cuni maayo labi iyo tobanka maalinkiina waxbaan cunahayaa war maxaa dhacay waa soomana oo soonkaa waa goormu hameenki ma laga aqbalayo sabab laysa calayhi hiya amrunaa baa kuu taalla diinta nebi maxamed maaha in habeen la soomo maalina maalinna la afuro xagga dhig baad leeda marka ma shaqaynaysa hawshaas wallahu aclam sala allah calaa nabiyina maxamedin waalih